وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخر عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب, بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلسكي toban iyo labaad boqol toban iyo labaad cafwan majaalis dulmarka sharca kooban ee kitabka sunan annasaa-i habeenkan waa habeen axadda kuna beegan shan iyo labaatanka bish jamaad alaakhir kun afar boqol iyo labaiyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirin kitaabu siyaam baabka kontonaad ayaan caawa halbilaabeyna insha allah tabaaraka watacaala dikru wadci asiyaami can اlmusaafir wاlikhtilaafi cala alawsaaci fii khabari camr ibnu umaya fiih baabu dikri wadci siyaami soonka in waajibnimadiisa laga dejiyey can ilmusaafiri qofka musaafirka ah sheegitaan la sheegay yuu baabkan u baab yahay baabu dikri wadci siyaami can ilmusaafir qofka musaafirka soonka in laga deji waajibnimadiisa sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay kow qodobka labaad iyo walikhtilaaf khilaafka laisku khilaafay calى اlawsaaci ninka la yidhaahda eh, alawsaaci cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci imaam ahli shaam khilaafka laisku khilaafay fii khabari camr ibni umaya ninka la yidhah camr ibn umaya oo saxaabada nabigeena ka mid sal slm xadiidka uu soo wariyey fiihi soonka la sooma bisha ramadaan iyada oo musaafir la yahay in waajibnimadiisii qofka laga dejiyey markuu ka hadlaayey warinta laga wariyey khilaafka laisugu khilaafay habka uu wariyey alawsaaci caddayn la caddeeyay ayuu baabkan u baab yahay dikru wadci الصiyaami can اlmusaafir wاlikhtilaaf calى اlawsaaci fii khabri camr ibni umayata fiih xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba iyo lixdanaad waa xadis saxix isnaada qala imam nas abaranii cabd ibn cabdiraxiim cabdatu ibn cabdiraxiim almarwasi waa saduuq can muxamed ibni shucayb ibni shaabuur waa saduq qaala xaddaana awsaaci can yaxya ibn abi kaiir iqatun habtun yursil waydalis can abi salmata bn cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi abu salma akhbarnii camar ibna umayata addamri camar ibna umayata adamri qaswata uxud iyo bader labadaba wuxuu xaadiray radia allahu radia allahu ta an arda isagoo mushrika oo gaal ah oo safka wuxuu ku jiray abujahal iyo raggii dagaalamayey markii bader la joogin uu ku jiray markii dambena safkii abu sufyaan ayuu ku jiray kadibna markuu uxud dhammaaday ayuu muslimay oo ilaahi subxana wa tacala islaamnimada uu waafajiyey nabigeena sala allahu alay slam gaadiilo uu diro dad badan ay ahaan jireen gaadiilada ama ilaalo waxaad tidhahdaba dad yaro koos kuusan ay ahaan jireen dadkaas iyaga ah eh, laba saddex shan toban labaatan konton boqol xataa mararka qaar ama ka badan ataa laakiin ninkan nabigeena keligiis ayuu gaadiile iyo sariye u diray radia allahu tacala anhu arda tan labaad nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u diray annajaashi riwaayaad taarikhii qaar waxay sheegayaan markuu najaashi u galay oo u tagay habkii loogu geli jiray hab ka duwan ayuu muxuu ah u galay najaashigan laga hadlaana abcan najaashigii islaamay maahan waa kii ka dambeeyey waa kii ka dambeeyey kii uu nabigu ku tukaday markuu dhintay boqor kastoo xabashada ay leeda waxa la jira najaashi marka najaashigaas u galay kadibna habkii markii laga baxa gadaal gadaal baa loo bixi jiray isagana muxuu sameeyey sida caadiga loo baxa buu baxay dhab waa la soo qabtay xaalad adagaa marka dhex marta isaga iyo najaashi calayhi raxmat ullah radia allahu tacala canhu ardaa waaya ninkaas la yidhaahdo camar ibn umayة الdmri radia اlahu ta q u qadimtu waxaan soo galay calى rasul an so galay sal slm min safrin safr anoo ka imid faqaala marka dambe nabigan wuxuu yidhi intadir اqadaaءa qadada sug qadada sug yaa abaa umaya umaya abiisow abuu umaya camar ibn umayata damri wa marka qadada nala sugu yidhi nala qaday waa hadda annaga waxaan dhahnaa maad nala qadayst subxaan allah faqultu waxaan idhi inni saa'imun anigu waan soomanahay faqala wuxu yidhi nabigana sal slm tacaala kaale udnu minii iisoo dhowow xataa ukhbiraka ilaa aan kuu sheego si aan kugu sheego can ilmusaafir qofka musaafirka ah ina allaha alla weyne caza wajal wadaca wuxuu ka dejiyey canhu qofka musaafirka ah asiyaama soonka ayuu ka dejiyey iyo wa niصfa الsalaa salaada nuskeeda ayuu ka dejiyey ay wujuuba aلsawm inuu sooma isagoo musaafir waajibnimadii ayuu rabbi ka dejiyey ila marka wuu qadaynaya wuu qadaynaya laakiin qofka sooman oo musaafirka ah waxaa u bannaa inuu iska afuro waajibkuma inuu soonaado sidaas ayuu nabiga cadday sala allahu alay waslem riwaayaadka soo socda marka haalibkooda caawa halkaasay ku wareegayaan wadcigaas dejinta laga dejiyey qofka musaafirka ah wujuubu الsawm wa huwa fi الsafar waay xadidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadid صaيح isnaada qala imam akhbaranii cmr بn cثmaan الquraشhi wa saduq qala xadaثna wlid ibn muslim الquraشhi wa iqaة kaثيr الtdliis والtaswiya can اأwزaaci qala xadaثanii yaحya bn abi kaثيir qala xadaثanii abu qilaaba abu qilaaba wa cabdالlahi bn zid اjarmi wa iqaة tabt qala xadaثanii jacfar ibn cmr ibn umayaة الdmri cmr ibn umaya dmri wiilu dhalay jacfar la yihahdo waa iqatu can abihi abihiis oo camr ibni umyata damri qaala wuxuu yidhi radia allahu taala arda waraxima jamiica aruwaat qaala wuxuu yidhi qadimtu waxaan usoo galay calaa rasuuli aan uso galay sal slm faqaala lii wuxuu yidhi rasuulka wuxuu yidhi sal slm alaa tantadiru lhadaa'a qada miyaadan sugaynin yaa abaa umaya qultu waxaan idhi innii saa'imun anigu waan soomanahay faqaala wuxuu yidhi tacala kaali ukhbirka aan ku warramay can musaafir qofka musaafirka ah ina allaha alla weyne wadaca canhu wuxuu ka dejiyey asiyaama soomkii wanisfa asala salaadda niskeeda oo salaadii wuu gaaminayaa qasri ayuu tukani waan soo marnay kitaabku ah, qasr salaa iyo musaafirka waan soo marnay waad garanaysaan soomkana ilaahay subxana wa tacaala inuu waajib ku yahay soomkiisa isagoo musaafir ah, yuu ka deji inuu qadayo ayaa loo ogolaaday faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar sidaa weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasai abarana isxaq bn mansuur alkowsar waa iqa qaala ambana abulmuhiira cabdilqaduus alkhawlaani cabdilquduus alkhawlaani alximsi waa iq qaala xadana awsacي can yaxya bn abi kaiir can abi qilaaba can abi muhaajir abulmuhaajir riwaayaadka mxuu ah nusakta qaar waxaa ku qoran abilmuhalab yay u qoranta abulmuhalab min ku jira marka ninka la yidhaahdo abulmuhaajir waxaad u badashaan sida saxda waxaa weeyaan abulmuhalab albasri aljarmi abuqilaaba waxaa weeyaan adeerkii weeyaan adeerkii waxaa la yidhahdaa camar ama cabdiraxmaan ibn mucaawiya waa iqa abulmuhallab bedelka abulmuhaajir waxaad ka dhegaysan abulmuhallab oo magaciisa la yihahda camar ama cabdiraxmaan ibn mucaawiya waa iqa can abi umayata addamri abu umaya damri wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qadimtu calaa rasuuli lahi rasulka sl sl min safarin safar ayaan ka galay nabigaan u imid fasallamtu caleyh waan salaamay falamaa dahaba goortuu eh, dahabtu goortii aan u tallaabo qaaday liakhruja inaan baxa awgeed qaala wuxuu yidhi nabigeen sal slm intadir ilqadaa yaa abaa umaya abaa umayow qadada sug maad sugtid io sug waa isku mid macno weyn isma bedelayso qultu waxaan idhi inni aniga saa'imun yaa nabiy allah nabiga allaw anigu waan soomanahay qala wuxu tacaala kaali akhbirka aan kaaga warramay canilmusaafir qofka musaafirkaa ina allaha alweyne tacala ku dhahay wada canhu siyaam soonka ayuu ka dejiyey waajibnimadiisii ee wa salaa salaada nuskeeda waxaa in laisweydiiyey mudan hadalka nabigeena sal slam oo xadiidka hore wuxuu yidhi ina allaha caza wajal wada canhu siyaam may cafwan intadir alhadaa ya abaa umaya ayuu yidhi kii dambena wuxuu ku yidhi alaa tantadiru alhadaa ya abaa umaya intadir iyo alaa tantadir macnihii waxaa weeyaan maad sugtid iyo ma sugi ma sugtid alaa tantadiru miyaadan sugaynin oo isagaa la weydiini iyo intadir sug xadiidka marka waxaa muxadisiinta ay ogsoon yihiin iyo ragga xadiidka ilmaamkulah xadiidka in macno lagu wariyo haddii shuruuddiisii ay kaamil noqoto waxba ishkaal ma laha waa haddii xadiidkaas uusan ahayn lafdi lagu cibaadaysto kaba soo qaad salliga nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam waa lafdi lagu cibaadaysto inkastooy siyaaq aad u kala duwan oo geen badan oo waasic ay soo aroortay sidoo kale dikriga allah subxaana wa tacaala waa lagu cibaadaystaa wii lagu cibaadaysana iyada riwaaya bilmacwa macna ma gelayso waa in riwaaya bilaf la wariyo laakiin axkaamta la caddayna iyo arrin laga warrama iyo markuu nabigeenna xog ka sheekayna iyo wax la midka ah culimmada waxay jamhuurta qabaan alriwaaya bilmacda macna in ay bannaan tahay bishuruuiha bishuruuiha marka waa sidaas oo kale marka hadhihina marka xadiidka nabiga saaso dhan maya waxaa weeyaan alaa tantadir اlhadaa iyo intadir اlhadaa waa isku macni waxaa kala duwan lafdigu marka waxaa dhici karta sidoo kale alaa tantadir اlhadaa markuu ku yihi intadir اlhadaa inuu ka dabagey ama intadir hada alaa tantadir اlhadaa markuu inuu tallaabo qaado damcay ayadna waa suuragal wax ishkaal oo ku sugan in sha allah tabaaraka wa tacala ma lahan waaya xadiidka laba kun laba boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa muusan sheegin soo ma xadiidka hore buu saxiix ku noqonaya kii hore soo kama bixin laba kun laba boqol iyo toddobaatanaad qaala imam akhbarna axmed ibn sulayman الrahaawi waxaa weya iqaة xaafid qaala xadaثna musa ibn marwan abu cimraan الtamaar waa maqbuul qala xadaثna moxamed ibn xarb alabrash alkhawlani iqa can alawsaaci qaala wuxuu yidhi ahbaranii yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii abu qilaaba qaala xadaanii abumuhaajir abumuhalabki asoo mar qala wuxuu yidhi xadaanii waxay waram abu umaya yacni addamriy annahu qadima cala الnabi sal slm fadakara naxwahu xadiidkii hore mid la nooca oo isku macno yihiin ayuu sheegay naxwahu iyo milahu marka ay noqoto naxwahu macnahay wadaagaan marka milahu la yidhahdana lafdigay wadaagaan isagoo kale wa laakiin kan macaaniday wadaagaan xadidka laba kun laba boqol iyo ko iyo todobaatanad wa xadis saxiix qala akhbaranii shucayb ibnu shucayb ibnu isxaaq dimishqi waa saduuq qala xadaanii cabdulwahaab ibnu saciid asulami saduuq qaala xadaanii shucayb ibnu isxaaq wa iqat rumiya bilirja qala xadaanii awzaci qala xadaanii yaxya bn abi kaiir qala xadaanii abu qilaaba aljarmi ana abaa umayata adamri xadaa wuxuu sheegay anahu isaga qadima calaa rasuul inuu rasuulka usoo galay sal sl min safarin safar uu ka galay faqaala kadibna nabigeen wuxuu yidhi intadi lhadaa yaa abaa umaya abaa umaya qadada sug qultu waxaan idhi innii saa'im waan soomanahay qaala wuxuu idan ama udnu soo dhowo ukhbirka aan kuu warrame can ilmusaafir qof musaafirka ina allaha alla weyne wadac canhu wuxuu ka dejiyey asiyaama soonka wa nisfa salaada nuskeeda baabka kow iyo kontonaad dikru dikru ikhtilaafi mucaawiya ibnu salaam wa cali ibn mubaarak fii hada alxadiid sheegitaan la sheega xadiidka haddii aan soo marnay oo wadaca canhu salaa wa canhu siyaam wa nisfa salaa ninka la yihahdo mucaawi bnu salaam iyo cali mubaarak xadiidkaas khilaafka ay isku khilaafeen ya markay ay soo warinayeen ayaa halkan laga cadaynaya maxay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen abiqilaaba iyo nin la yidhaahdo mansuur oo noo imaan doona dhexdooda ayaa midka wuxuu geliyey qof midna labadu isku xiriiriyey oo sheekh iskaga dhigay iyo ardaygii intaas waa un khilaaf kaloo meesha ku jira lama arko xadiidka laba kun laba boqol iyo labaiyo todobaatanaad waa xadid sahih isnaad ah qaala alimaam nas ala akhbarna moxamed ibn cubayd cubaydillaah ibnu yaziid ibnu ibraahim alxaraani saduuqun fiihi liin qaala xadaana cumaan cumaan ibnu cabdiraxmaan alxaraani aaraa'ifi maxaa idin qoran aaraa'ifi ma idin qoranta idinma qorna waaya waa saduuqun akharu riwaayatihi can الضucafaaءi wاlmajaahiil fadacifa faducifa bisababi dalik wawahaqahu ibnu maciin marka waa saduuq laakiin dadka ducafada ayuu wax badan ka wariyay majaahiish sidaa darteed qaar baa mxu waxay yihahdeen waa daciif bal qaarkood waxay yhahdeen waxaa weeyaan xakamu caleyh bilkadib laakiin ibnu maciin oo taqaanaan yaxya ibnu maciin ayaa wuxuu yidhi waa iqa sidaa weyaan laakiin adigun saduuq meelaha ku wareego cuثmaan ibn cabdiraxmaan alxaraani aلطaraa'ifi saduuqun kaiir riwaayatihi an ضucafaa walmajaahiil faducifa bisababi dalika wataqwa ibnu maciin waay qaala xadaثna mucaawiya ibnu salaam abu salaam adimishqi waa iqa can yaxya bn abi kaiir can abi qilaaba ana abaa umayata adamriy ahbarahu anahu isaga ataa rasul inu yimi sal slm min safarin safar wahuwa saaimu nabigu uu soomanya ninkan uu soomanya cafwan faqala rasul wuxu ku yiri sl slm alaa tantadiru hada hada miyaadan sugaynin qala wuxuu yidhi innii aniga saa'iman waan soomanahay faqala rasul wuxu yhi sl slm tacala kaali wakhbirka aan kuu warramay can isiyaami ina allaha alweyne caza wajal wadaca cani musaafir qof musaafirka wuxuu ka dejiyey asiyaama soomkii wa nisfa sala salaada nuskeeda xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala xukunkiisa taqriiban axaadiis walba isku macno yihiin waana isku xugun أخبرنا محمد بن مثنى العنزي وثقة حافظ قال حدثنا عثمان بن عمر العبدي وثقة قال أنبأنا علي بن المبارك الهنائي وثقة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي إن وي مثل الله النبي من سفر سفر نحوه حديث وكلا أي شيء حديث لما كنا بقول أفر إتضباط حديث حسنة قال الإمام النسائي أخبرنا عمر بن محمد بن حسن صدوق ربما وهم وهو ربما وهم وهو ابن التل الأسدي قال حدثنا أبي aabbihiis marka waxaa weeyaan waa muxamed ibn xasan ibn tal alasadi saduuqun fiihi liin qaala xadaanaa sufyaan athawri can ayuub ibn abi tamiit askhtyaani can abi qilaabata cbdillah bn zayd iljarmi can anas ibn maalik anas ibn maalik intii aad noolaydeen waxaad maqli jirta anas ibn maalik ibn nadr ya anas ibn maalik oo ree muxuu ahaa ansaareed oo taqaaneen ayaad taqaaneen sooma marka ninkan laakiin kii ma ahan can abi qilaaba can anas ibnu malik alqushayri anas ibnu malik alqushayri waa waa nin saxaabi ah reer basre ayuu ahaa basre ayuu degay halkan xadiid bes ha laga hayaa wax kale oo laga hayo lama arko anas ibnu malik alqushayri sidaa wey waa reer basre can abi qilaabata can anas bni maliki alqushayri صxaabiyu nazl basra rawaa hada اxadiiث faqط can الnebi sal slm qal nabigeen wuxuu yihi alayه slat slam ina allaha la weyne waradia allahu can anas ibni malik alqushayri qaala wuxuu yihi nabigeena alayه slat slam ina allaha la weyne wadaca can musaafir qof musaafir wuxuu ka dejiyey waajibnimadiisa nisfa salaad salaada nuskeeda iyo wasawma soonka nuskiisa wa can اlxubla haweeneyda xaamilada ah iyo wاlmurdici iyo tan nuujinaysa labadaasna ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ka dejiyey nisfa asalaati wa sawmiya ma soonka laga hadlayaa qadiyadda laga hadlaya waa soonka waxaa weeyaan salaadda ma ahan salaadda musaafirnimo haddii ay ay jirto meesha sax weeyaan laakiin waxaa laga dejinaa waxaa weeyaan waa soomkii soonkaas marka laba arrimood dartiis ayaa looga dejini labada arrimood haddii ay nafteeda ay mashaqo iyo dhibaato ugu imaanayso waxbay nuujini kadibna canugiina iyada ayuu muxuua nuugayaa way soontay wax alle wix jirkeeda ku jira canuga ayaa la baxay khatar waa inay caafimaadkeeda khatar u galo oyba dhacda ama halis gasho khaasatan meelaha nafaqada iyo nolosha badan aan lahayn oo dadka aadka u kadadan yihiin tan labaadna canugii ayaa haddii ay soonto caanaba weyne khalaas inuu dhintaaba suuragal ama bukada sidoo kale markay xaamilada tahayna waa la mid ama iyadii ay khaafat calaa nafsiha aw khaafat calaa waladiha haddii canugii dhib ay imaanaysa imaana ama iyadoo dhib u nacam laakiin wadacdaas la dejiyey culimmada saddex qowl ay iskugu hayaan dhanka loo dejiyey oo loo loo ogolaad waa dhankee ila alqada inay qadayso wa huwa araajix waa jamhuur ahli say qabaan waa haweeneyda marka eh, xaamilta ah xaamilada ama nuujinaysa waxaa weeyaan waxaa laga tuuray inay waajibka soonka laakiin ila alqada xaggiisa loo dejiyey beshkoro oo inay ramadaanka soonto ahayda laga dejiyo inay qadayso tan labaadna waxaa weeyaan ila aw ila inay fidyo bixiso oo ay iska bixiso meeqaa la bixiya mud soomeen ay mud iska bixiso tan saddexaadna laa ila alfidaa walaa ila alqada meesha laga bi qaara qaba marka laakiin sida raajixa waxaa weeyaan haweenayda nuujinaysa iyo tan xaamilada ah labadaba inay haddii ay naftooda u baqaan ama carruurtooda u baqaan inay afuraan oo u bannaan tahay laakiin way soo qadaynaan fa ciddatu min ayaamin ukhar sidaa weeyaan waaya xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo شhan iyo toddobaatanaad waa xadiiث xasan asna qaala imam nas abarna mxamed ibn xaatim almarwsi waa iqa qaala xadaثana xibaan ibn muuسى الsawaar الsulami waa iqa qaala anbana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can ibn cuyayna sufyaan bn cuyayna can ayuub الsikhtiyaani can shaykin nin oday ah oo sheekha oo min qushayrin reer qushayra ayaan ka wariyey ayuu yidhi ama uu ka wariyey can camihi adeerkii ayuu ka wariyey adeerkiina waa anas ibn malik alqushayri xadaanaa uu noo warramay uma kadibna alfaynaahu ay laqiinaahu waan la kulannay fii ibilin lahu isagoo geel uu leeyahay la jiro fii ibilin geelo lahu isagoo sugnaaday faqala abu qilaab wuxuu ku yidhi xadiثhu ninkan xadiidka adii warramays uu sheeg wuxu yidhi ashaykhu wuxuu yidhi xadaanii cammi adeerkay ayaa ii warramay annahu adeerkay dahaba inuu aaday fii ibilin geel oo lahu isaga uu leeyahay faintaha ila اnebiy nabiga ayuu kadibna eh, u yimid geel ayuu aaday kadibna nabiguu soo noqday sal l slm wa huwa nabigeenana ala sl yaakulu cuna u cuni aw qaala wuxuu yidhi yadcamu uqudani fa wuxuu yidhi udnu soo dhowow fakul cun aw qala wuxu udnu soo dhowow faacam quda faqultu waxaan idhi innii saa'imun anigu waan soomanahay faqal in allaha alweyne caza wajal wadaca wuxuu ka deji can musaafir qof musaafirka shara sala salaada nuskeeda iyo siyaama shara salaati salaada nuskeeda iyo siyaama soonka wa can xaamil haweeneyda xaamilada ah iyo walmurdic tan nuujinaysana wuxuu ka dejiyey asiyaam soonka ayuu ka dejiyey inay marka ayadaba ay soomaan waa laga dejiyo qada xaggiisa ayaa loo dejiyey xadiidkan laba arrimood aan raba inaan wax yar dul istaaga tan koobaad meeshaan markuu waday waday waday bahalkii sanadka u waday wuxuu yidhi amba'anaa cabdullaah can ibni cuyayna can ayuub ayuub sida muuqata wuxuu ka wariyey oo u dhexeeya ayuub iyo can shaykhintan waxaa u dhexeeyo ninka la yidhahdo abiqilaaba ama abuqilaaba cabdullahi bin jarmi ayaa u dhexeeya riwaayaad soo socda ayaa noo caddayn doona marka meesha xadfi ayaa ku jiro can ayuub can abi qilaaba can shaykhin min quraysh can camihi xadaanaa wuuna warramay oo yaa marka warrami ninka la yidhaahdo abu qilaaba ayaa marka ayuub u warrami xadaanaa wa dhihi marka waa ayuub intaa ma garateen kadibna ayuub iyo abu qilaaba isla jiro ayaa waxaa la arkay ninka odayg ahaa oo waxaa weeye can sheekhi eh, min qushayr ayaa lala kulmay isagoo geel la jiro abuqilaab marka wuxuu yidhi xadiidkii aniga aad ii sheegi jirtay xerowgaygaan usheeg u sheeg saasuu marka ugu wariyey qodob qodobkaas marka xadfigaas yaraa ku jira riwaayaadka soo socda ayaan noo cadayn doona insha allah tabaraka wa tacaala qodobka labaad nabigeena sala allahu calayhi waali waslm karamkiisa iyo deeqsinimadiisa ayay caddaynaysaa cunuu cunaayey kaali soo dhowow haale cunna cun inta saxaaba oo taas kule waad u jeedaan ya waad arkaysaan karamka nabigeena ka mid ah sal alla ly slam bikhilaafi dadka gaalada ah khaasatan reer galbeedka eh, ay aad arrintan runtii dhaqanka islaamka aad bay ugu fogyihin dhanka saga jawaarib eh, akhlaaq fiican way jirtaa laakiin jaanibka karamka iyo deeqsinimada iyo qofka in cunno la cunaa lagu soo dhoweeye iyo baabkaas kale rag yaqaan ayaa jooga oo meesha ka yimid annaga laakiin waa laftanaga Eh, aad baa ula socnaa oo dadkii meesha ka soo wada noqday iyo kuwii muxuu ahaa u dhashay laftirkoodii ayaan wax badan aan isla noolaynay marka indhahayga waxaan saaray jaamacadda madiina nimin ka imaada yurub hadda korn wa shegay meeshaan muxuu aan ku sheegay ayaa meel waxaan ku jirnay cafe oo lagu qaxweeyo oo sandawijaati wax laga cuno oo jaamacad gudaheed soomaalida marka hadduu qof meel fadhiista dhammaan waa la isugu imaadi hal qof ayaana bixini hadday soddon noqdaan ay toban noqdaan ay an noqdaan hal nin baa bixini maba lisweydiita ayada ama waxaa haysto hadduu hayn waryaabo lacagta bix heblow intuu mid gacanta ku taag le lagta bi iska tegi marka wax hadda xaraj iyo culays iyo dhib ay ku haysaba maba jirto raggaana waxaa weeyaan khalaas shirinkaaga adig jeebkaada wa ku jiro kuxisaabtan adig kay ka xisaabtan anna waxba kaama rabo anna waxba iga rabo rag marka saddexaa meesha fadhiyey taqriiban meeshaas ay marka ay oo alcasriyeynay shaah iyo cabitaano iyo sandwich iyo waxbaa meesha lagu habaysanay mid baa imaaday marka annagana xaggaan fadhinaa mid baa imaaday wuu la fadhiistay warkan oo ay soo gaarayoo marka iyada waxaan ka hadla waa labadi kun iyo kowdii meelaasi laba kun iyo labadi marka kadibna warka waan hayo rag inay waxba isu quurin aan ka war qabay wixii aan kaldana liga alda liga liga saxa raggii xag ka imaada kadibna markaasaa ninkii aan isha ku xaday se bal ninkaan saa yeeli doona raggaan bal hubsa ishaan ku xaday nink waa soo fariistay aad baa loo salaamay si weliba kulul ayaa loo salaamay oo yani corona ma jirin berigaas corona ma jirin aad baa loo salaamay waa la soo dhoweeyey kadibna hal mar xataa war soo dhowow ama ninkan wax usoo qabta walaa kelima saddexdood isku sido nin walba raamsigu iska wataa siduu raamsana wiis cid la hadli ninkii sheekaduna waa laga dhuri oo waa loo sheekayn waa lala qosli hal qof oo xataa hal mar anna raggaa ku maqana raggaana waa ina hubay wallaahi inti ninkaas taqriiban nusaa ka badanaan meeshaan fadhini hal mar xataa war wax ninka ha loo keena ama waxaan hataa wax badan cunaa war hataa lama dhihin isagana majeebkaa faaruq ahaa saakeed ma naqaana si uu meesha ufadhiyo loo sheekaynayo walaa xataa kuma ma soomaalida ayada laisweydiinaaba gacanta isaga shari isaga xataa kuma qatalmin xataa mar inuu ataa saa dha iskuma degin gacmo iska laabtay sheekuu galay marka marka akhlaaqda islaamka bal fiiriya iyo meesha hadda ay joogto akhyaartii yaa cilmi dheerina siini arrinta ayada ragga xag ka soo noqday sheekh muuse a a hanti goosud naagtii ninka kala xoqonaan sandwichkeeda iyo waxeeda ayada la bixi oo oqoni isagana kiisa oqonaya ya sheekh maxaa tiri shee cumar caawa codkaada eber wal waxba lagama maqli meerka baa kugu dhac maxaad ugu yeero weyday ah waxaan yidhi aan u yeero raggii aan ku yidhi warnimi ma aragtaan xaalad aan u yeero ninkaan waa wax ma ogid waad yeeli meeshaan ku qatalmayna hawshaas lama gale hawshaa hagelin raggii ay ka celi waa liga celi maaayaan si fiican bu cuni lahaa lakin de kole ragga iga diiday raggii soomaalida waay dhaheen waad yeeli war raggaan isku dirin waxaad yeelaysaa faraha kala bax iyaga waa isku jecel yihin sidaane waxba faraha la gelin maxaa tir xaji waa isku ogol yihin a hmm. hay way hay karamka nabigeena sal allahu caleyh wasalam wax caadima ahayn xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiid xasana qaala alimam nasr akhbarna abu bakr ibn cali abu bakrkaas magaciisu cali axmed ibn cali almarwasi alqaadi iqatu xaafid qaala xadaana surayj ibn yunis albaqdaadi wa iqatu caabid qala xadaana ismaaciil ibn culaya wa iqatu dabt can ayub qaala xadaana aw xadaanii abu qilaaba hada alxadiid xadiidkan ayuu ii sheegay xadiidka hore kalaa fasir marka fiiriye xadaanii abu qilaaba ayaa ii warramay hadal xadii ayuu ii sheegay uma kadibna qaala wuxuu yidhi hal laka miyay kuu sugnaatay oo miyaad rabtaa fii saaxibi hada alxadiid xadiidkan saaxiibkii oo ninkai aan ka soo wariyey inaan ku tusa ood ka qaadato ma rabtaa fadallanii caleyh wuu ii tusay falaqiitu waan la kulmay faqala wuxuu yidhi xadiinii faqala wuxuu yidhi xadaanii qariib ninkii ayaa dhihi ninkii ayaa dhihi xadaanii waxaa i warramay qariibun lii nin qaraabiy ah oo yuqaal lahu loo yidhaha anas ibnu maalik waa saxaabiga ahaa saxaabiga haddaan ka hadlaynay qaala wuxuu yidhi saxaabigaas radia allahu taala arda ataytu rasul lah u yimi sal slm fii ibilin geel oo kaanat ahaatay lii aniga uqiidata la qaaday geel qaadka marka waa jiri jir weligiiba geel laga qaaday <laughs> ayaa malaa raadsaday oo kadibna isagoo ka soo noqday ayuu marka eh, nabigu yimid fawaafaqtuhu nabiga ayaan la kulmay wa hooyaa kule isagoo cunno cuni fadacanii wuu u yeehay ilaa acaamihi cunnadiisa ugu yeehay faqultu waxaan ihi innii anig saa'imin waan soomanahay faqala wuxuu udnu soo dhowow ikhbirka can dalik arrinkaasaan kaaga warramay in allah alweyne wadaca wuxuu eh, ka dejiyey can musaafiri qof musaafirki asawma soonka yacnii inuu qaday ayaa laga rabaa waajibnimadii inuu asagoo sooman asagoo musaafir inuu sooman ayaa laga dejiyey washatra salaa salaada nuskeeda xadidka laba kun laba boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadid xasana qال الإمام نس أخبرna سعيد بن سلم mrwزي wa ثiqة tب qال أbاn عبد الله mبارك عن khالد بن مهراn البصري الxdا weeyaan ثiqة يurسل عن أبي qلاaبةa عن رaجuل waa ninka الquشhayrigi wa qال وu أtyت النبي النaبga نب sل سلم meeشhaan markuu ku lahaa ir dikr اkhtilaaف معaaوي بن سلام معاaلي مبارك markuu ku lahaa waa siطadii gelinteed iyo gelin la-aanteeda wa halkan soo ma jeedaan waa siطadii gelin la-aanteeda waa inta ayada xadaثnii qariib lii yuqaal lahu anas bn maliki qaal ataytu rasul l sl sl fi iblin gadaala u noqday fawafaqtu wahuwa yakul fadacaanii ilaa طacam faqultu inii saa'im udnu أkhbirka can dalik in allah wadaca almusaafir asawma washar اصlaa xadidka laba kun laba boqol todobiy todobaatanad wa xadii xasana qaala imam nas akhbarna suwayd ibn nasr marusi anba'ana cabdullahi mubaarak can khaalid ibn mihran alxadaa albasri waa iqaة yursil can abi qilaabata can rajuli qaala wuxuu yidhi abu qilaaba marka fiiri rajulkii ayaa toos wuxuu le ataytu الnabiya ya nabi sal slm ma arkaysaan abi qilaaba ayaa toos ugu wariyey bedelkii qariibu liidya meesha ka maqan soo ma jeedaan ataytu الnabiy ya nabi sal slm bxaajatin faidaa huwa waaba isagu yataqadayni yataqadaa qadayni qaal haluma il qadaa qada kaali faqultu waxaan ihi ini saaimu waan soomanahay qaal haluma kaali ay tacaal ukhbirkaan kaaga warrama can الsawm in allaha alweyne wadaca wuxuu ka dejay almusaafir qofka musaafirka nisfa salaa salaada nuskeeda wasawma soonka warahasa lilxubla haweeneyda xaamilada iyo walmurdic tan nuujinaysana inay soonka affuraan haddii ayaga dhib uu ka gaara amaba ilmahooda ay cunagii dhib ka gaara kii caloosh ku jira amaba kii nuujinayay eh, inay affuraan ayuu nabigan u rugsay sala allahu calayhi waali wasalam waaya aad alla weyn u rugsay nacam xadiidka laba kun laba boqol iyo siddeed todobaatanaad waa xadiis xadiid xadiid hor la macnaa أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن خالد الحداء عن أبي عن عن, عن أبي العلاء أبو العلاء ابن الشخير و أبو العلاء ابن الشخير عن رجل آه هي نحوه حديث لو كان لا بقوليه سقالي تضباطنات وحديث صحيح بما تقدم حديث هريسي أيو صحيح كنا قنياه قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن وضاح بن عبد الله الشكري واثقة ثبت عن أبي بشر أبو بشر وجعفر بن إياس البصري واثقة عن هاني ابن عبد الله ومقبول هاني ابن عبد الله بن شخير هاني ابن عبد الله بن شخير هاني مرك أوجيس الله نسبية هاني ابن الشخير ولا هاني ابن عبد الله بن الشخير وياه ومقبول عن رجل نن أو bal xariish reer balxariish ah balxariish kelimadan waxaa laga soo qoray oy ka timid bani xariish ibnu kacab nimankaas ayuu ninkan eh, ka ahaa laakiin meesha dhanba waa laga saari dhibba ma lahan ayadoo dhanba can rajulin oo dhan meesha waa laga bixini can rajul koobaab ha la geliyey dhammaanteed meesha waa laga bixini yaa la gelinaya marka waxaa la dhihi can abi bishrin oo ahaa jacfar ibn yaas albasri can hani ibni cabdilaahi ibni shikiir oo maqbuul ahaa can abiihi aabihiis oo cabdilaahi ibnu shikiir ibnu cawf alcaamiri oo saxaabi ahaa oo raggii soo islaamay xilligii maka la furinayey ayuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi saxaabigaas cabdillahi bn marka rajul bal xariishta xagga iskaga tuura qaala wuxuu yidhi kuntu waana musaafiran ayaan nahay musaafir ayaan ahaa faataytu nabi nabiga nbi sal slam ana saa'imun anoo sooman wa huwa nabigan isagoo cunno cuni qaaluu halumma kaale qultu waxaan innii saa'imun anoo soomana qal wuxu uhi tacaala kaale alam taclam miyaadan ogeyn maa wadaca allaahu alla weyne wuxuu ka dejiyey can musaafiri qof musaafirka wuxuu alla ka dejiyey miyaadan ogeyn qultu waxaan ihi wamaa wadaca allahu wamaa wadaca can musaafir qof musaafirka alla muxuu ka dejiyey uu ka dhaafay qaala wuxuu yidhi asawma sownka abu cawaana ay wax ka wariyaan marka oy arday u yihiin marka labadan waa dhibba marka naguma hayso ama ha noqda sulayman daawud tayalsi ha noqdo ama ha noqdo cumar ibnu sacd alxafari ha noqdo labadaba waa laba iqa ah labadana sheekhoodii waa ninkay ka warinayaan waay qaala xadaثana abu daawuud qaala xadaثana abu cawaana alwadax ibn cabdillahi ashkuri wa iqatn dabt abi bishrin wa iqa can ibn cabdilahi ibn shakiir hadduu cadday markaysan waa maqbuul can rajulin min bal xariish iska boota ayada ayadan waa laga boodayaa can rajulin dhammaanteed koobaab iska geliya can hani ibn cabdillahi ibn shakiir can abihi abihiis waa cabdillahi ibn shakiir ah, saxaabigaas radia allahu taala qal saxaabigaas kunaa waxaana nusaafiru kuwa safra maa shaa allahu alla weyl intuu doon ayaan safar safri jirnay yani intii ilahay aad noo qadaro safra ayaan safri jirnay faatayna rasuula nebi sal slm wahuwa nabigan yadcamu uqudani ama cuno cuni faqala wuxuu yidhi halumma kaalay halumma kaalaydha facam quda oy cunada ila cun faqultu waxaa ihi innii saaiman waan soomanahay faqala rasul rasulka wuxu sl sl uxadiثukum can الصiyaam soonkan idinkaga warrami in allaha la weyne wadaca can musaafir qof musaafir wuxuu ka dejiyey asawma iyo wa shart الصalaa xadiidka laba kun laba boqol shatra الصalaa xadiidka laba kun laba boqol iyo kow iyo siddeetanaad wa xadiis saxiix ma qablahu qaala imaam nasani akhbarnaa cubaydullah ibn cabdilkariim cubaydullah ibn cabdilkariim ninkan haddii aan kun la sheego kunyadiisa nin walbuu yaqaanaa magaciisana cid u taqaana caawa waa yarta cubaydullah ibn cabdilkariim ninka la yidhaahdo waa xaafidkii imaamka ahaa abu zurcat araazi abu zurcat araazi ayaa magacan loo yaqaanaa cubaydulahi ibn cabdilkariim abuudcat araasi nin kastoo aalib cilmi ah wuu garan karaa musanafaadkiisii ayuu yaqaanaa ajarxu tacdiil sukuyihu yaqaanaa waa nin meel saro joog xagga axaadiista iyo cilmigaas laakiin cubaydullahi cabdilkariim yaa u yaqaan <laughs> waa imtixaan saas weeyaan abu zarcat araasi waa imaam waa xaafid waxaa weeyaan waa iqa waa habt waa xuja qaaluu xadaثana sahl ibnu bakaar addaanimi waa iqaة rubama wahim qaala xadaثana abu cawaana can abi bishr can hani ibn cabdillahi bn shakiir can abihi waa ka marka meesha saxda qaal wuxu uhi kuntu waxaan ahay musaafiran musaafir ayaan ahaa faataytu nabiya nabi sal slm wahu yaakul isagoo cuna cunay wa ana saa'imun anna aan soomanahay qala wuxu yhi halumma kaani qultu waxaan ihi innii saa'imun anigu aan soomanahay qala wuxu yhi tadrii maa wadaca allahu can musaafir miya ogsoonta alla subxaana wa tacala musaafirka wuxuu ka dejiyey qultu waxaan ihi wamaa wadaca allahu can musaafir alla weyne qofka musaafirka muxuu ka dejiyey oo waajibnimada ka dulqaaday qala wuxu yhi asawma ay wadaca canhu sawma soomka ayuu ka dejiyey inuu xilliga iyada sooma isagoo masaafir ah, laakiin toos in loo tuuro ma aha wa salaa salaada nuskeedii xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixun aydan qaala alimamu nasrati akhbarana axmed ibn sulayman rahawi waahiqa qaala xaddaثana cubaydullah ibn muusa alcabsi waahiqatu yatashayac qaala xaddaثana israa'iil ibnu yunus ibn abi isxaaq isabici waahiqa can muusa huwa ibn abi caaisha alhamdani waahiqa can khaylaan ibn jariir almicwali waa iqa qaar ninka la yihahdo khaylaan kharajtu waxaan la baxay maca abi qilaaba abu qilaaba ayaan u raacay fii safarin safar faqaraba طacaaman cunno ayuu soo dhoweeyey cunno ayuu cuna yidhi faqultu waxaan innii saa'im anaan soomanahay faqala wuxu inna rasul rasulka sala allahu alayh wali wasalam kharaja fii safarin safar ayuu u baxay faqaraba طacaaman cunno ayuu soo dhoweeyey ma arkaysaa meeshaan maca abi qilaaba fii safarin faqaraba طacam faqultu ya ini saa'im faqaala ina rasuul lah xadiidkan maxaa ka maqan idiin muuqda waxbaa ka maqan xadiidkan maxaa ka maqan jacbdilaahi sanadkiis maxaa ka maqan ya saaxiibige saxaabigaa maqan sooma haye ya xadiidka marka meesha maxaa ku jira inqiطaac irsaalna u ku jira inqiطacna u ku jira lakin maca dalika صaxiixun ayضا muxuu saxix ku noqonaya mataqaana xadiista hore iyo wamaa bacdaha kadalik waay marka cabdillah bin shakhiir waa anoo hadda yidhi ama adoo yidhi nabigan wuxuu yidhi salى اllahu alay slam inta noo dhexayso waa mafaawis bahgooyaal ayaa noo dhexayso waaya harajtu waxaan bahay maca bii kilaabata yaan la baxay fii safarin faqaraba طacaaman cunno ayuu soo dhoweeyey faqultu waxaan inni saa'iman anigoon soomanahay faqala wuxu inna rasul rasulka sal slm kharaja u baxay fii safarin safar faqaraba طacaaman cunno ayuu soo dhoweeyey faqala rajulin wuxuu ku yidhi udnu facam quuda qala wuxu inni saa'iman anigoon soomanahay qala wuxuu yidhi ina allaha laweyna wadaca can musaafir qofka musaafirku wuxuu ka dejiyey nisfa salaa salaada nuskeeda siyaam soonka nuskiisa fi safari fadnu soo dhowow oo facam quuda fadanawt facimtu waan quutay ayuu leeyahay muxuu yidhi marka ninka la yidhaahdo ninka la yihahdo abuqilaaba waxaa weeyaan wuxuu ka warinaya marka oo toosaad u aaday saxaabigii xataa ma sheegin nin buu iska yidhi nin buu iska yidhi laakiin xadiidka xitaa sanadkiisa hadduu inqitaac ku jira ama irsaal oo ku jira waxaa weeyaan axaadiis kale ayaa booskaas buuxinayso xadiidku waa saxiix xadiidka ama baabka laba iyo kontonaad fadlu aliftaar fi اsafar cala asiyaam fadlu aliftaar afuritaanka fadligiisa uu fadli badan yahay fi safari safarka cala asiyaami soonka uu ka fadli badan yahay hada maxalu bayaanihi meesha lagu caddayn laha booskan xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasacti akhbarna isxaaq ibn rahim alxandari wa hiqatun xuja qaala xaddaثna abu mucaawiya maxamed bn khalid bn dirir wa qaala xaddaثna caasim ibnu sulayman axwal wa can muwariq muwariq ibnu mushamrij muwariq ibnu mushamrij ibnu cabdillahi alcajli waa iqatun caabid can anas maalik wuxuu ka wariyey anas maalik waa waa khaadimka nabigena sal slm ibn nadr khaadim rasul lah sal slm radia allahu taala arda qala wuxuu yihi anas maalik kuna waxaan mac rasul ayaa la jirna sal slm fi safari safar fa mina waxaa ka mid ah asaa'imu mid sooman wa mina almuftir dad afurayna waa naga mid ahayeen yani dad sooman waa nugu jireen dad afurana waa nugu jireen fanazalna waa degnay fii yowmin maalin xaarin aad u kulayl badan faاtakhadnaa waxaan samaysanay dilaalan har iyo hoos iyo dalaalimo ayaan samaysanay fasaqط الsuwaamu dadka soonnaa geb waa dhaceen on iyo haraday la dhaceen iyo baahi wa qaama almuftiruun dadkii afurnayna way istaageenoo fasaqaw الrikaab gaadiidka la watiyey ayay waraabiyeen faqala rasul rasul wuxu yh sl slm dahaba almuftiruuna dadkii muxuu ahaa afurnaa alyowm maanta waxay la tageen oy qaateen biاlajri ajr o dhan markaasaa la noqday marka qofkii sooman oo muxuu ahaa meelahaas geb ku dhahay iyo qofkii afurnaa oona wada musaafir ahaa oo shaqadii oo dhan qabtay oo awrta waraabiyey oo cunada kariyey oo shaqada qabtay oo wax walba sameeyey yaa fadli badan ujeedaan waaya haddii marba aad suuxaysa ood geb leedahay iska afurnaw in lagu khidmeeyo aad raadinaysa baabu dikri qowlihi sal l slm asaa'imu fi safari kalmuftiri fi اlxadar qowlka nabigeennu u yidhi sala اllahu alayh wali waslm ama qowlka uu muxuu ahaa yidhi saxaabiga waa saxaabi waa mowquuf dikru qowlihi saxaabiga qowlkiisa asaa'imu fi safari qofka isagoo sooman isagoo musaafir ah sooma kalmuftiri fi اlxadar qof isaga oo magaaladiisa jooga oo musaafir ahayn afuray ayuu la dembi yahay ama la too yahay waa mowquuf waana daciif waa daciif marka wاضaciif laa taquum asal horta nabiga looma koryeyn sal slm saxaabi ayaa hadalkaa yidhi waana daciif marka waa iska sheegaynaa laakiin waxaa loo sheegayaa in lagu soo daliishada laga yaaba marka bara inay waa daciif yihin waba ka jirin saa ogow xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo waa daciifun mawquuf waan mawquuf saxaabiga ayuu mawquuf ku yahay wana daciif xadiidka isaga ah qaala imam s abara maxamed ibn abaan albalki wa iqatun xaafid qala xadaثana macan ibn ciisa alkhazaaz wa iqatun sabt can ibn abi dib maxamed abdiraman bin abi dib alqurayshi wa iqatun fadilun faqih can zuhri can abi salamtin cabdiraxmaan can abdiraxman bin cawf cabdiraman bin cawf qaala wuxu yih cabdiرaحman bn cawf yuqaalu waxaa la yidhaahdaa asiyaamu soonka fi الsafari kalifطaaru fi اadar kalifطaari fi اlxadar qofka isagoo xaadir ah oo jooga magaaladiis jooga inuu afura ayuu la tooyay qofkii isagoo muxuu aha musaafira sooma waa daciif xadidka laba kun laba boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadis ضaciif isna qala imam abarna mxamed ibn yaxya ibn ayub iqaة xaafid qala xadana xamaad ibnu alkhayaaط alquraشhi waa iqaة umiy waa nin iqa oo xaafida umi laakiin laa yaktub walaa yaqra laakiin cilmigo dhan koruu ka hayey waaye abu caamir abu caamir cabdimalik ibn camr alcaqadi waa iqa qaala waxay yihahdeen labadaa nin xadaثana waxaa noo abi an zuhri can abi slmt cbdiرaحman ibn cawf qaala wuxuu yidhi asaa'imu fi الsafari qofki isagoo sooman isagoo musaafir cafwan sooman kalmuftiri qof furayo la tooyahay fi اlxadari isagoo magaaladiisa jooga waa daciif isna xadidka laba kun laba boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadis daciifa qala imam abarna mxamed bn yaxya ibn ayub wa iqat xaafid qala xadaثna abu mucaawiya maxamed khazin dariir weya qala xadaثna ibn abi dib can الzuhri can xumayd ibn cabdiraxman ibn cawf wa iqa can abihi abihi cbdiraxman bn cawf radia allahu taala arda qala wuxu yhi cbdiraxman bn cawf asaa'imu fi safar qofka isaga oo musaafira sooman kalmuftiri fi lxadar wakhtiga xaadirka magaaladiisa u jooga qof afure ayuu la tooyahay baabka afari kontonaad asiyaama fi safar qofka isagoo sooman inuu safra ayuu baabkan u baab yahay wadikri wadikru ikhtilaafi khabar ibni cabaasin fiih cabdillahi bin cabaas xadiidka laga soo wariyey khilaafka ku soo arooray caddayn la cadday iyo sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay ahay dikrigaas waxaa weeyaan shucba ibnu xajaaj ayaa wuxuu ka wariyey miqsam nin la yidhaahdo miqsamna wuxuu ka wariyey ibnu cabaas ariiq waa kaas dariiqa labaad waxaa khilaafay calaa ibn musayib la yidha ayaa khilaafay xakam ibnu cutayba ayuu ka wariyey mujaahid ayuu ka wariyey ibnu cabaas wax dhibaato ku sugan ma jiraanba maxaa yeelay inuu muxuu ibnu cabaas mujaahid ka wariyo mujaahidna xakam uu ka wariyo xakamna uu calaa ibnu musayib ka wariyo dhanka kalena maqsam uu ka wariy eh, shucba uu maqsam ka wariyo maqsamna uu ka wariyey cabdullahi bn cabaas ashkaal ku sugnaana waa laba nino oo labadaba insha alla noo imaan doona xukunkooda ashkaal iyo ku sugnaana xadidka laba kun laba boqol iyo toddobiyo siddeetanaad waa xadiid saxiixun bima bacdahu xadid ka dambe ayuu saxiix ku noqonaya قال الإمام نسأل أخبرنا محمد بن حاتم وأتي قال أنبأنا سويد بن نصر المروزي قال حتى أخبرنا عبد الله بن مبارك قال عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة الكندي وثيقة ثبت ربما دلس عن مقسم مقسم ابن بجرة ابن نجدوة مقسم ابن بجرة ابن نجدة مقايع عصب سما كلي mawla cabdilaahi bn اxaari wayuqaalu mawla ibn cabaas liluzuumi lahu cabdulahi bn cabaas ayuu laazimi jiray mar waxaa la mawla ibn cabaas marna ninka xureeyey oo la yihahda cabdulahi bn xaari ayaa loo nisbeeya ninka isaga waxaa weeyaan xukunkiisa muxuu yahay ya saduqun yarsil miya an ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu ta anuma ana nebi nabigena sal slm kharaja uu baxay fii ramadaan bisha ramadaan fasaama uu soomay xataa ataa ilaa uu ka tago nabigeenna uu ka gaaro qudaydan magaalada qudayd la yidhahdo waa qaryo i yar oo magaalada maka afkeeda ah madiina markii muxuu ahaa laga taga magaalada maka ay ku dhowdahay khulays meel loo yaqaano hadda jiddo iyo udhexaysa maka ayay muxuu ahaa ka tirsan tahay way hoos imaadaan maxaafadadaas ay hoos imaada oo dalka sacuudiga waaya uma kadib utiya waxaa loo keenay nabigu markuu qudayd gaaray biqadaxin dhakal oo min laban cano ah iyo gaawo fa shariba wuu cabay wa aftara wuu afuray huwa isagoo asxaabu saxaabadiis way afureen xadidka laba kun laba boqol iyo sideed sideetanaad waa xadis saxiixa qala imam s abarna qasim ibn zakariya alkufi wa iqa qala xaddaثana saciid ibn camr alkindi wa iqa qala xaddaثana cabthar ibn qasim aلzubaydi wa iqa can calaa ibn musayib alkahili iqat rubama wahim can xakm bn cutayba alkindi wa iqa can mujaahid bn jabr wa iqatu imaam fi اtafsiir ibn cabaas radi اlahu ta anma qal wuxu abdlah bn cabaas saama rasulla nabiga ayaa muxuu aha soomay min almadiina magaalada madiina xataa ataa ilaa uu ka tagay qudaydan yacni dhowr maalmood u socday wuu soonnaa ilaa qudayd uu ka gaaro uma aftar wuu afuray xataa ataa makata ilaa maka uu ka soo gaaro xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad una dambeey cashirkan caw insha allah tabaraka wa tacala akhbarna zakariya ibnu yaxya السجزي السجزي waxaa loo yaqaana khayaad السuنة wa ثiqة xاaفظ waa nin kale زكريا بن يحيى قال أنبأنا الحسن بن عيسى النيسابوري wa ثiqة قال أنبأنا مبارك عبد الله مبارك قال أنبأنا شعبة أي الحكم عن مقسم عن عباس أن رsuل رسuلk ال صلى اه عليه وسلم saama wuu soomay في sفر sفر ayuu soomay xatىa أtىa qudaydan ilaa qudayd uu ka gaaro ثuma dacaa nabig wuxuu yeertay بqadaxin dhakal iyo gaawo min laba canaa fashariba wuu cabay faafطara wuu afuray huwa isaga iyo wa asxaabuhu saxaabadiisa nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem marka musaafirka inuu iska afuri karo dhib weyn uusan jirin ayaa axaadiis tirada badan laga qaadanaya in sha allahu tabaaraka wa tacala hada wallah aclam wslى اllah wslm calى cabdi rasuuli mustafaa